جعيل كان داوعي jacaylkaani dhaalan roogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaalan roogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii ummadaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado بلنا عن كل رزو dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoob dhoob dhoob dhoob dhoob xooli kulantee hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhiigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeeshu aydexdabay ma ma guure joog ahadhantaalin cashaqa ah dhaqsa waanu soo noqon soo noqon هبلم تعالين عشقا دق سوان سنقن سنقن biyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay dhaweeye ku dhowro wax ku dhiba ilaahay soo dhaweeye gaadiidkana midaan dhicin قادت كلام ذلعن ليه ليه نسيرا لقصة ميل والبوتقا ليه ليه نسيرا لقصة ميل والبوتقا دوف دوف دوف دوف kulantee hadhan kaalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo kulantee hadhan kaalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo jacaylaani dhaafin duxiyo wadnaha galay ani dhaafin duxiyo wadnaha galay waanu soo noqon soo noqon hadantaaliin daqsa waanu soo noqon soo noqon